alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed xadiiska aynu soo maray man salaka طariiqa ybtagii fiihi cilma salaka allahu lahu طariiqa ilى اljanة ama sahla allahu lahu bihi طariiqa ilى اljanة labada lafdiba waa jiraan oo kutubta usuushu yacni qaarba mid bay qorayaan marka saas aawadeed macna ahaanna waa isku dhow yihiin oo waxba farqi saasi kuma sugna marka lafdiga yacni kitaabka ku sugan waa kutubta usuusha qaarkood buu sidaa ugu yaallaa waxay macnaheedu noqonaysaana salaka lahu lahu طariiqan ila aljanna ilaahay wuxuu qaadsiiyaa oo mariyaa waddo uu jannada ku gaadho saasaa markaana macnuhu dhacaya sheekhu wuxuu yihi laa yuktaru bkuli man adhara nusraة الdiini xatى yacrifa anahu calى الsunة su-aal haddii la isweydiiyo ku saabsan darsiga hore su-aashaasi waxay tahay waxaynu soo aragnay adilo sheegaysaa in daa'ifada muxiqada ee mansuuradii mar walba jirayso xadiiskan inoogu dambeeyeyna wuxuu sheegayaa in culamada la oofsanayo ilaa caalimba aanu ka hadhayn dadkina weli diinkii u nisbo sheeganayaan oo fatwo doonayaan markaa sidee loo kulminayaa jawaabtu waxay tahay xataa idaa lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan waxaa loo jeedaa maha cala aliطlaaq in laga tilmaamayo caalamkaba in culamo laga waayayo laakiin waxaa laga yaabaa beled ama fii bacdi albilaad dhulalka qaarkood in laga waayo caalim iyadoo daa'ifadii muxiqad ahayd ee mansuurada ahayd ay jirto ayaa waxaa dhici karta beledada qaarkood in laga waayo marka macnaha laga tilmaamaya waxay tahay in nawaaxida qaarkood ama beledada qaarkood ay dhici karto in laga waayo caalimba deedna dadka beledkaa joogaa dad aan culamo ahayn inay culamo ka dhigan doonaan oo fataawaha weydiin doonaan dadka beledkaa joogaa inaan dadan culamo ahayn ay culamo ka dhigan doonaan oo ay fataawaha weydiin doonaan saas iyadaa baa looga jeeda haddii la yidhaahdo oo culamadii haddii la waayo soo kutubtiiba ma harsa ma ma taallo oo kutubtiiba ma joogto jawaabteed waxay tahay yacni kutubtu kuma filla waayo kutubtu waa in cidi ka hadlisaa oo daliishataa oo istimbaataa laakiin haddii culama aynay joogin kutubtii siday tahay cid u fahmaysa oo axkaamtii iyo markaa masaa-ishii ugala soo baxaysa ayaan markaa jirin taana waxaa caddaynaya xadiis nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay inay cilmiga ou yidhi iqra'u lqur'aana qabla an yurfac cilmiga yacni qur-aanka akhriya intaan markaa la kor yeelin markaasaa nin nabiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam wallaahi qur'aanka akhrine dumarkayaga iyo ubadkayagana u akhrine markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi yuhuudda iyo kiristaanka ayuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam inay kutubtii hayaan tawraad iyo injiil ayna waxba ka anficin hadihi atawraat walinjiilu cinda alyahuudi wاnasara fama agnat canhum bimacnaa nebigu wuxuu tilmaamaya sala allahu alayh wasalam haddii culamadii la waayo kutubtii cilmigu ku taalay inaynay dadku ku intifaacayn oo waxa uu yidhi tawraadda iyo injiishaasba yuhuud iyo kiristaan waa hayaan haddana waxay ka anfacday ma jirto sababtay u anfici weydeyna waxay tahay culamo ku quman oo u gargaaraysa oo u nusraynaysa oo caddaynaysa ayay weyday xadiiskaana xaakim iyo keyrkii baa soo wariyey waana صaxiix hadihi الtawraat walinjiilu cinda alyahuudi wالnasara fama agnat canhum marka taasi waxay kutusinaysaa kutubtu inay toonsan tahay inaynay waxba dadka anfacaynin haddii cid garanaysa aynay jirin baabka labiyo tobnaad laa yugtaru bkuli man adhara nusraة الdiini xatى yucrafa anahu calى الsunة laguma kadsoon laguma kadsoomaayo bikulli man adhara mid kastoo muujistay نصرة addiini inuu diinta u gargaarayo xataa yucrafa ilaa la ogaado annahu cala asunnati inuu ku sugan yahay yacni sunnada iyo dariiqadii nebiga sala allahu alayh wasalam inuu hayo ilaa la ogaado inaan lagu kadsoomayn xadiidka labiyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu waxaa bukhaari iyo muslim abu hurayre ay ka soo wariyeen ilaahay raalliha ka noqdee ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam amara bilaalan rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam bilaal amray yowma khaybara maalintii khaybar fanaadaa binnaasi uu dhawaaqay bilaal binnaasi dadkii u dhawaaqay inahu laa yadkhulu اljannata ilaa nafsu muslima innahu shaaniye arrinku laa yadkhulu ljannata jannada ma gelaayo weeye ilaa nafsun muslimatun naf muslimada mooyaane cid kale markaa ma gelayso jannada riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo aroortay ilaa nafsun mu'mina naf iimaanle mooyaane naf kale janno geli mayso wa ina allaha la yu'ayidu hada addiina birajuli alfaajir ilaahay la yu-ayidu wuxuu ku xoojinayaa hada diina diintan waxa uu ku xoojinayaa ee ugu gargaarayaa birajuli alfaajiri nin markaa faajiro xun nin faasiqa ayuu ilaahay diinka ugu gargaarayaa rawahu lbukhaariyu wa muslimun waxaa soo wariya xadiidka bukhaariya muslim laba qiso ayaa jira laba xadiis kusoo kala arooray culamada qaarkoodna isku mid bay ka dhigaan culamada qaarkoodna waxay yidhahdaan waa kala laba qiso riwaayaadka axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa nin inuu ka qayb galay ghaswadii uxud la odhan jiray oo dabeedna si cajaa'iba uu u dagaalamay safka muslimiintu ka dagaal galay oo gaaladiibuu la dagaalamay markaasuu si cajaa'ib ah oo lala yaabay ayuu u dagaalamay ninkii baa markii dambe lala helay yacni markaa waxa weeye nabar halisa dabeedna markaasaa saxaabi kale soo maray oo u yidhi an laka bishahaada waxaan kuugu tahaniyadaynayaa shahaado markaasuu wallahi waxaad sheegaysaa anigu ma dagaalamine tolkay baan daafacayay marka qisadaas iyadu uxud bay ku saabsanayd ninkaana qazmaan baa la odhan jiray khazmaan ayaa la odhan jiray qisadan kalena waxay ku saabsan tahay ama xadiiskan kale khaybar isaguna waa nin gaaladii la dagaalamay isaguna sidaas si la eg si la yaab loo dagaalamay oo cidnaba aanu markaa gaaladii bixinayn mid jamac ku dhex jira iyo mid markaa waxa weeye keli joogaba markii dambaa la dhaawacay saxaabadii way la yaabeen markaasaa nabiga loo sheegay sala allahu alayh wasalam markaasuu yihi waa ahlunaar markaasay yaabeen ilaa dadka qaarkood shakiyi gaadheen ninkii sidaa u dagaalamayey ee safka jihaadka ku jiray ee gaalo sidii la ogaa u laynaayay markuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waa min ahli nnaar dadkii qaar baaba shakin gaadhay nin saxaabiya ayaa wuxuu yidhi anaa ninkaa warkiisa idin ogaanaya dabadna ninkii ayuu u kuur galay isaga unbuu markaysa markaa baasha ka egtaa markii dambe ninkii waa la dhaawacay dhaawicii markii la dhaawacay dabeedna yacni waxa weeye isagii baa isdilay oo naftiisii dilay yani dhaawicii ayuu sabri waayey isaga la dhaawacay dabeedna wuxuu yihi naftu horehay ku dhaafto waa isdilay markaasuu nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu bilaal amray inuu dhawaaqo oo dadka u dhawaaqo innahu laa yadkhulu ljannata ilaa nafsun mu'mina jannada ma gelaayo naf mu'minada mooyaane naf kale wa ina allaha la yu'ayidu hada addiina birajuli alfaajir ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen labada nin waa isku mid laakiin jamaaco culamada ka mida kala farqiso oo yidhi midna uxud bay ku saabsan tahay sida riwaayaadka qaarkood sheegayaan midna waxay ku saabsan khaybar marka waa kala laba qiso waa kala laba qiso marka nimankaasi waxay muujisanayeen muuqaalka ka muuqdaa inay diin u gargaarayaan bay u ekayd laakiin midna markuu qasadkiisii si kale ahaa oo niyo ilaahay dartiiya aynay ahayn nusradiisi iyo gargaarkiisi ka kalena waxa weeye arrin fisqiya uu ku dhacay oo naftiisii uu dilay yacni waxa weeye xaalka caynkaasa nebigu sala allahu alayh wasalam waa ka sidaa ka yidhi marka waxaa laga qaadanayaa inaan lagu kadsoomin ciddii wanaag muujisata ama markaa diinka inay u gargaarayso muujisata ilaa la ogaado inuu quman yahay oo dariiqadii nebiga sala allahu alay wasalam ku sugan yahay inaguna bawaatinka iyo qalbiga waxa ku sugan kama warqabno marka waxa weeye hadduu wanaag ruuxu muujisto oo wax khilaafsane aanu ka daahirin oo ka muuqanin waa in khayr lagu maleeyaa haayada arrinkiisu kama dambaysta arrinkiisu waxaynu awoodi karaynaa keliya inaynu ku malayno wanaag laakiin iskama qatcin karo oo ma odhan karo ilaaba ilaa waa wanaagsan yahay ilaa xaqiiqada arrinkiisa ma ogin caaqibada arrinkiisa iyo khaatimadiisu waxay ku gebagaboobi doontana kama warqabno qalbigiisa iyo baatinka waxa ugu qarsoonna ma ogin idaa ka idaa إida kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa uzaki cala allahi axada siduu nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey hadduu midkiin yahay mid ammaanaya walaalkii ha yidhaahdo sidaasaan u malaynayaa wallahu xasiibuhu ilaahay baa xisaabaya walaa uzaki cala allahi axada ilaahayna cidnaba u ammaani maayo waayo isaga og xaqaa'iqda iyo baatinka waxa ku qarsoon iyo cawaaqibta iyo khaatimada isagaa ka warqaba wax walba isaga og marka ninkan eh, xadiisku sababtiisa uu ku yimi culamadu waa isku khilaafeen ma wuxuu ahaa nin muslim ah oo fisqi ku dhacay mise wuxuu ahaa nin gaala yani labada qowlba waa la yidhi waxaana markaa shuraxdu ay sheegeen birajul alfaajir waxay shamlinaysaa soo gudagelaya fujuurkii iyo fisqigii weynaaya gaalnimada ahaa iyo kii ka sokeeyey ee macaasida ahaa marka ninka faajirka ilaahay diinka ay dhici karto inuu ugu gargaaro wuxuu noqon karaa mid gaala wuxuuna noqon karaa mid muslim oo faasiqah labada mid walba waa noqon karaa labada mid walba waa noqon karaa haddii la yidhaahdo xataa yucrafa anahu cala sunna sunnada xagguu ka qaatay sheekhu yacni fisqiga iyo bidcada mid waliba waa nooc fujuur ah maadaama fisqiga iyo bidcadu mid waliba nooc fujuura ay yihiin oo fisqi ah oo bidcadii ay noqonayso faasiqnimo macaasidiina ay noqonayso faasiqnimo fujuur waa soo gelaysaa nooc fujuura ku jira saas aawadee birajul faajir sida shuraaxdu u caddaynayaan xaafid ibni xajarna fatxulbaariga ku soo raray waxaa markaa soo gelaya gaalkii iyo faasiqii labadaba faasiqaasina wuxuu noqon karaa kii markaa waxa mubtadica laftiisa waa noqon karaa marka gargaarka diinta loo gargaarayo waa in qasadku wanaagsan yahay oo ikhlaas ay tahay man qaatala litakuna kalimat اllahi hiy alculya fahuwa fi sabiili اllah niyadu waa inay saa wanaagsantay mar labaadkana waa inuu sunnada iyo sharciga kuqatooma ku qotomaa markaysa waxa dagaalka labadaa shardina camal kastoo wanaagsan waa loo shardiyaa alikhlaas walmutaabaca alikhlaas waalmutaabaca dadka qaarkood kii gaal xabad ku fiiqaba wuxuu doonaba ha ahaadee way isaga sacabinayaan oo way iska ammaanayaan ilaa dadka qaarkood ay ammaaneen kuwa xisbullahi isku magacaaba ee labnaan jooga ee raafidada ah ee caqaa'idda gaalnimada aaminsan ayaa beriga yuhuudda wax ku tuurtuureen yacni dadka qaarkood aad iyo aada u ammaaneen nimanka noocaasina waa niman raafido ah shiicada kuwooda nooca raafidada la yidhaahdo weeye qoladaasina waa qolada saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam badankooda gaalaysiya ku gaalnimo xukmiya oo midhadh mooyaane in alla inta kale saxaabadu gaalay ahaayeen bay yidhahdaan abubakar iyo cumar iyo cusmaan yacni waxa weeye waxay odhanayaan waa gaalo salaad bay tukadaan ay ku nacdalayaan abubakar iyo cumar ay ku magacaabayaan labadii sanam ee qureysheed iyo labadii taaquutee qureysheed ay leeyihin ilaahu nacdal aynay uga jeedaan abu bakar iyo cumar waxay aaminsan yihiin caqaa'id gaalnimo ah oo inay a'imadoodu imaamyaalka ay shiicadu qabaan inay qeybka og yihiin oo wixii jiray iyo waxa jira iyo waxa jiri doono mid walba inay ka warqabaan waa caqiide kufri ah gaalnimo ah waxay qabaan istikaasada aalubeytka la baryo akhisna ya faaduma akhisna ya cali akhisna ya xusein ay gargaar weydiisanayaan oo baryayaan waana caqiide kufri ah iyo caqaa'id badan oo kaleoo gaalnimo ah bay qabaan nimanka noocaasaa berigii yuhuudda ay wax ku tuurtuureen dadka qaarkood aad iyo aada u ammaaneen ayna la dhaceen taasina waxa wey waa aan meesheedii dhicin marka xadiidkani mawdicaas iyo mawaadic kaleba waa ku habooyin in lagu cibro qaato oo markaysaga waxaa la fahmo wujubu الtaxdiiri min albidaci kuliha baabka saddex iyo tobnaad in laga digaa inay waajib tahay bidcooyinka dhammaantood wa bayaanu annahu laa tuujadu bidcatun fi ddiini xasana iyo caddaynta la caddaynaayo ayuu u baab yahay inaan la helayn bidco diinta lagu bidcaysto oo wanaagsan inaan la helayn ama diinta inaan laga helayn bidco wanaagsan marka wuxuu u baabaystay in bidaca dhammaantood laga digaa inay waajib tahay iyo caddaynta la caddaynaayo inaynay diinta ku sugnayn bidco wanaagsani ee bidcadu dhammaanteed wada sayi'ataho mid xun tahay xadiidka saddex iyo tobnaad an irbaad ibn can ilcirbaad ibni sariya waxaa soo wari wuxuu soo wariyey xaakim iyo tirmidi iyo kayrkiiba cirbaad ibnu saariye ka soo wariyey radia allahu tacaala canhu ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi sallaa bina rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waxaana tujiyey rasuulkii ilaahi sala allahu alayh wasalam baana tujiyey daata yawmin maalin maalmaha ka mida ayuuna tujiyey uma aqbala calaynaa dabeedna waa na soo qaabilo waa nagu soo jeestay baa cirbaad yidhi fawacadanaa waana wacdiyo waana waaniyey mawcidatan baliiqatan waano xeel dheer ayuuna waaniyey darafat minha alcuyuun wa wajilat minha alquluub waanadaasoo darafat ay ilmaysay minhaa waanada daraaddeed ay la ilmaysay alcuyuunu indhuhu ay la ilmeeyeen wa wajilat ay baqatay minhaa iyada aawadeed ay la baqato cabsootay alquluubu qalbiyadu faqaala qaa'ilun wuxuu yidhi mid yidhaahdaa yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow kaana haadihi mawcidatu muwaddicin waxaad mooddaa tani inay tahay miduu adduunyada sagootiyaya amana sagootiyaya oo naga tegaya waanadiisii inay tahay baad mooddaa famaadaa famaadaa tachadu ilaynaa maxaad nagula ballamaysaa oo noo dardaarmaysaa faqaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam uusiikum bitaqwa allah waxaan idiin dardaarmayaa bitaqwa allahi ilaahay cabsidiisaan idiin dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa ayaan idiin dardaarmaya waasamci waaataacati maqal iyo iyo ateecitaan baan idiin dardaarmaya inaad maqashaan oo ateecdaan ciddii talada haysa iyo xukunka wain cabdan xabashiyan ay wain kaana cabdan xabashiyan haba ahaado ciddaa talada haysa addoon xabashiya haba ahaadabe inaad maqashaan oo adeexdaan fainahu man yacish minkum bacdii fainahu sha'niya man yacish ku kastoo noolaada oo minkum idinka idinka mida bacdii aniga dabaday noolaadaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fasayara ikhtilaafan kaiira wuxuu arki doonaa ikhtilaafan iskhilaaf buu arki doonaa kaiiran fara badan oo la iskhilaafay facalaykum bisunnatii waxaa laasimtaan oo ku dhegtaan sunnadayda markaysagaa laazima baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam oo qabsada wa sunnati alkhulafaa'i iyo khulafada sunnadooda iyo waddadooda yada iyagana markaa laazima khulafadaasoo almahdiyiina kuwii la hanuuniyey ah ee alraashidiina hanuunsanaa tamasakuu bihaa ku dhega ku dheg oo qabsada wacadduu calayha binnawaajid wacadduu ku qaniina calayhaa sunnada waxaa ku qaniintaan binnawaajidi gows dembeedyada ku qaniina wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaan idinka digayaa umuuraha kuwooda la soo darrisiiyey oo diinta lagu soo darrisiiyey oo lagu soo kordhiyey yani waxaan idin kala digayaa idinkiyo umuuraha la soo darrisiiyey ka digtoonaada looga jeedaa فإن kulla muxdathatin bidcatun wax kastoo la soo darisiiyo diinta lagu soo kordhiyaa bidcatun bidco wey wa kulla bidcatin bidco kastaana dalaalatun baadi wey rawahu alxaakimu xadiiska waxaa soo wariyey xaakim baa soo wariyey wa qaala wuxuu ihi saxiixun laysa lahu cila xadiisku waa saxiix wax cillaana ma leh yani wax cillo oo lagu daciifiyo ma laha xadiidkani warawaahu tirmidiyu xadiidka waxaa soo wariyey tirmidi wa qaala wuxuu yihi xasanun saxiixun xadiidku waa xasan waana saxiix wa qaala albazaaru bazaar isaguna waxa uu yihi xadiidun haabitun saxiixun waa xadiid sugan oo saxiixa oo nabiga sala allahu alayh wasalam ka sugan kama fi lirwa sida irwaau lkhaliilka kitaabka la yidhaahdo ku sugana sheekh alalbani leeyahay raxima allahu ljamiic xadiidkan xadiisu cirbaad waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu dadka wacdiyey salaad dabadeed mawcidadaas iyo waanadaasina inay ahayd mid aada u xeel dheer oo ay saxaabadii la ooyeen intay xeel dheeri ka qabto dabeedna saxaabi saxaabadii ka mid ah wuxuu ku yihi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayhi wasalam waxaad mooddaa waanadani inay tahay mid na sagootiyaya oo na nabadgeliyeynaya waanadiisii oo kale inay tahaad mooddaa siday u xeel dheer tahay marka maxaad nagula ballamaysaa ama nagula dardaarmaysa sidaas nebigu sala allahu alayh wasalam waa la dardaarmay dardaarankaasina kuma gaar aha saxaabadii oo keliye waa mid ummadda markaa muslimiintaaba u wada yaalla dardaarankaasi weeyi ilaa yawmi alqiyaama waa dardaaran sidaas uu ummadda nebigu ugu dardaarmay sala allahu alayhi wasalam ugu horrayn nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam waxaan idinkula dardaarmayaa taqwada ilaahay in allah ka baqdaan oo bimacnaa ka gaashaamataan taqwa waxaa laga keenay min alwiqaaya wiqaayaduna waa iska ilaalin weeyi marka wuxuu allah yacni cid ku cadaabayo waa in la yska ilaaliyo layska yska dhawuro waxaana layskaga ilaalinayaa in awaamirta ilaahay la farsoomo wuxuu ina faray la farsoomo wuxuu inaga reebayna laga reebtoomo taasaa la yskaga ilaalin karaa waana wasiyat اllahi fi اlawaliina wاlaakhiriin waa dardaaranku ilaahay yani khalqigaba ugu dardaarmay ummadihii hore iyo ummaddanba walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an itaquu llah siduu ilaahay uu yidhi waxaanu ugu dardaaranay kuwii idinka horreeyey ahlu kitaab ahaa iyo idinkaba allah ka baqa oo bimacnaa rabbi ka gaashaanto iska ilaaliya wuxuu idinku cadaabayo sidaasaanu markaa dhammaan ugu dardaaranay wuxuu kaloo nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaan idin dardaarmayaa wasamci waaataacati wa in cabdan xabashiyan maqal iyo ateecitaan la maqlaayo cidda talada guud haysa oo xilka guud ciddii qabataa ama marka waxa weeye ha lagu magacaabo khaliifo ama imaam ha lagu magacaabo ama boqor ha lagu magacaabo ama madaxweyne ha lagu magacaabo cidda markaa xilalka ka hooseeya waa soo gelayaan yacni waa inaad maqashaan oo ateecdaan waa inaad ma maqashaan oo ateecdaan haba ahaado addoon xabashiya haba ahaadeen addoon xabashiya haba ahaadeen waa inaad maqashaan oo ateecdaan waxaa loo jeedaa addoon xabashiyo muslima ah. ayaa loo jeedaa gaal marka wax daaca la yidhaahdo ma laha gaal wax daaca la yidhaahdo ma laha ee haddii addoon xabashii oo muslim ahi uu talada muslimiinta qabto aw xilkii hayo yacni waa inaa ateecdaan oo maqashaan baa laga tilmaamaya ee eh, ha odhanina waa xabashiya mar hadduu muslim yahay maqloo ateeca ayaa looga jeeda talada guud oo muslimiinta inuu imaam u noqdo waxaa marka hore markaa u xaq leh quraysh inay noqoto cidda muslimiintao dhan u wada talinaysa inay quraysh noqoto ayaa shardi ah al min quraysh ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam hogaamiyeyaasha iyo talada markaa guud cidda qabanaysaa yacni quraysh bay ka tirsan tahay taasi laakiin waa xaalal ikhtiyaar bay culammadu yidhaahdeen waa xaaladda loo door leeyahay ayaa in laga dhigo quraysh ay tahay laakiin haddii waxa weeye maroorsi arrinkii lagu qabsado oo yacni waxa weeye xoog xoog lagu qabsado marka hore in xoog lagu qabsadaa muslimiinta ma bannaana oo ruux markaa muslimiinta ka midii inuu yidhaahdo talada marka anigu waa boobayaayo xoog baan ku qabsanaya waa maroorsanayaa talada wixii iga hor yimaadana waa jiidhayaa ee cagtaan marinayaa mid bannaan ma aha mid bannaan ma aha waa in waxa weeye talada markaa ay noqotaa ariiq markaysa markaa yani bannaan marka hore waa inay noqotaa dariiqa lagu dooranaya oo ahlulxalli waalcaqdi cidda ah oo ummadda waxna u xidho waxna u furtaa waa inay talada ruuxa u dhiibtay ama xaakimkii ama boqorkii ka horreeyey ama imaamkii ka horreeyey waa inuu talada u dardaarmo uu yidhi talada ka iga dambeeye qabanaya waa hebel sidii abubakar ba cumar bnu lkhataab ugu dardaarmay cumar bnu khadaab yacni dadku ma dooran laakiin abubakar baa u dardaarmay oo yidhi yacni caawa ma haddaan dhinto talada waxa markaa qabanaya oo aan mas-uuliyaddii ku wareejiyey cumar baan ku wareejiyey dabeedna sidii bay saxaabadiina ku ijmaaceen oo wax hadal ka soo celiyaa ma jirin marka muslimiintii waxaa hadal ka soo celiyey saas yadaa bayna u jirin waa lagu ijmaacay marka waa ariiq jira kaasina marka almuhim iyadaynay marka hore dariiq saxa aynay ahayn inuu ruux yidhaahdo muslimiinta xabad ama xoog baan ku qabsanayaa wixii iga hor yimaadana waa jiidhayaa ama wixii imaqli waaye waa laynayaa waa arrin aan bannaanayn marka hore laakiin hadday dhacda bay culammadu yidhaahdeen oo cidi caynkaa ay samayso oo taladii gacanta ay u gasho awooddii gacantiisa ku ururto amnigii uu sugo yacni dadkii uu raciyad ka dhigo yacni umuurihii marka ay sidaas nabadgelyo ku markaa dhammaadaan lama odhanaayo waddadaad soo martay ayaa qaldanayd baan lagu aqbalayn lagu yeelayne waa in markaisaga xabad lagaaga ridaa la odhan maayo sababtu waxay tahay yacni mafsado iyo dhibaato ka weyn baa ka imanaysa kaa kale xabadda qaadanaya ee ka ridayaana inuu dhaami doono ka roonaan doono lama oga mar haddaan taasi la ogayn mar haddii amniga xaasil noqdo nabadgelyadii xaasil noqotay oo taladii gacantiisa gashay oo amnigii uu sidaa ku sugay taladuna gacantiisa ay sidaa ku gashay walow dariiqa hore markaa uu u maray haba qaldanaadee wuxuu iska noqonayaa yacni markaa xaakim buu noqonayaa sharciya oo markaa la maqlaayo ayuu noqonaya marka culamada qaarkood waxay cabdigan xabashiga addoonkan xabashiga calaa sabiil fardi baa nebigu u sheegay waa si lagu qadaraayo haddayba dhacdo haddayba dhacdo oo uu xooggaa ku qabsado yacni muslimna uu yahay yacni markaa maqlo ateeca taasaa looga jeedaa bay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay ku xambaareen addoonkan xabashigii inuu yahay inuu imaamkii guud ama markaa ninkii talada sare hayey yacni addoonuu talada u dhiibay inuu yahayoo uu meelaha qaarkood uga mas-uul dhigay ama addoon ahaan jiray oo uu dabeedna yidhi halkaa adigu ka tali ciddii markaa waxa weeye hoos joogtaa meeshaa mas-uulka looga dhigay inay markaa maqlaan oo adeecaan bay marka isagaa leeyihiin waayo daacadiisu waxay ka faractoo ka dhalatay ka sare daacadiisay ka dhalatay ka sare daacadiis marka ciddii uu taliyaa ama hoos joogtaa waa inay iyaguna maqlaan oo adeecaan almuhim shareecadu waxay la yacni markaa ay ay shareecadu waxay diiddaa waxyaalaha fitanka la yidhaahda aada iyo aada u diiddaa dariiqa iyo waddada fitnadu ku imanaysana way awdaa sidaas aawadeed yacni marka adiladu waxay inoo tilmaamaysaa xaakimku hadduu muslim yahay walow haba markaysaga yacni xumaanbaha ku sugnaatee ama faasiqba ha ahaadee in la maqloo la ateeco in la maqloo la ateeco asalka waxaa laga eegayaa un islaamnimada hadduu gaal noqdo ama hore gaal ha u ahaado oo midaan diinkaba soo gelin marnaba ha ahaado ama mid dib ka gaaloobayba ha ahaadee hadduu gaal yahay wax daaca a muslimiinta kuma leh wax wilaaye iyo mas-uuliyadana kuma leh yacni markaa wax wilaaye ah kuma leh walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila waxaynu ugu tegi doonnaa in shaa allahu tacaala xadiiska cubaada ayaynuugu tegi doonaa waan laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan in sha allah xadiiskaasaynu ugu tegi doonaa marka waxaa la ysku laday in allah markaa laga baqo iyo iyo in xaakimka la adeeco xaakimka ama mas-uulka guud in markaa la adeeco dadka qaarkood markay tan oo kale arkaan waxay odhanayaan mas-uulka la yidhi ha la adeeco waa markii muslimiinta taladoodu isku midka ahayd ee muslimiintoo dhan nin quri u wada talin jiray oo ninkaasi imaam ama khaliifo ahaa sidii abubakar oo kale sidii cumar oo kale sidii cusmaan oo kale kaasaa la adeecayaa laakiin muslimiintii markay kala googo'day oo belede iyo waddanno kala duduwan ay noqotay oo waddan waliba madax gaara yeeshay kii adiladu sheegaysay in la ateeco noqon maayo yacni nin markaa ka taliya beled markaa ka taliya ama dhul gaara ka taliya oo aan muslimiintii u wada talin noqon maayay dadka qaarkood odhanayaan laakiin warka noocaasi war saxa maaha warkaasi waa war khalada yacni waxa weeye asalku wuxuu ahaa muslimiintu inay xaakim keliya yeeshaan laakiin hadday taasi dhici weydo waxay culammadu yidhaaheen marka markaysagaa beled weliba inuu xaakimkiisa leeyahay xaakimkiisuna xaakim sharciya noqonaayo yacni markaa culammadu u taqriiriyeen lidaruurana loo saxiixinaya waayo muslimiintu inay xaakim kale xaakim keliya yeeshaan ma waxay ku dhacaysaa bil bilaxsan ama bilas ama aswa ma ta wanaagga badan ma hadday ku dhacdaa mise taxun baa lagu doonayaa waa ta wanaagga badan haddii lagu helo laakiin haddii markaa nabadgelye iyo wanaag lagu waayo lama odhanaayo muslimiinta waxa weeye xaakimmo ma jiraan lama odhanaayo mar haddii xaakim midaynaya aanu jirin ee beled weliba daruuro ahaan buu xaakimkiisa iyo markaa waxa weeye imaamkiisa gaar u yeelanaya yacni markaa sidaas yada abay noqonaysaa waxaa yacni beledkaa cidda joogtaa ha ahaato dadkii beledka asal ahaan ugu dhalatay ama ha ahaato cid markay isagaa soo gashay oo timi waxaa waajib ku ah maxallu wilaayatihi hadduu joogo ruuxaasi inuu xaakimkaa ateecaa waajib ku ah xaakimka inuu ateeco ayaa waajib ku ah oo masalan ruux hadduu marka isagaa yacni halkan ka tago oo wuxuu tegay beled islaama ah ayuu tegayoo xaakim ka taliyo yacni waxa weeye xaakimkaa ka taliyaana waa xaakim muslima ah, walow faasiqba hadduu doona ha ahaado ma odhanaayo aniga wilaaye iguma laha isagoo beledkiisii iyo dhulkii uu xaakimkaasi ka talinayay joogaa mas-uuliyad aniga iguma laha odhan maayo inaan ateeca ima saara odhan maayo ee waxa waajib ku ah wixii aan macsi iyo dembi ahayn inuu ku ateeca ku waajiba waayo wuxuu joogaa fii maxalli wilaayati ruuxii haddaba markaa ka baxa maxallu wilaayatihi oo yacni markaa beled kala taga lama odhanaayo adigu asalkaagu waxa uu ka soo jeeday beledkaasuu ka soo jeeday mar haddaad dhulkaa ka soo jeedayna yacni markaa xaakimkaagu waa hebel oo dhulkii jooga oo aan halkan ka talin yacni markaa lama odhanayee waxa weeye kaa markaana aada hoos joogto hadduu muslim yahay baa markaana kuu xaakima baa markaana kuu xaakima oo inaad caasida marka aynay ku saarayn yacni marka aynay ku bannaanayn marka sidaas yadaa bay noqonaysaa marka culamadu waxay yidhaahdeen taasi lidaruura ayay u asaxaysaa addaruuraatu tubixu lmaxduuraat waatay culamadu yidhaahdaan lidaruura yuktafar fi xaali eh, alibdiraar maa laa yuktafar fi xaali اlikhtiyaar waxaa la cafiyaay oo la dhaafaa xaaladda kafirsa waa keensado waxa yani marka wax aan la cafin oo la dhaafin marka la khiyaar leeyaho wax la kala dooran karo qawaacidda markaysagaa sidaas yadaa weyi marka fitanka badankoodu waxay ka yimaadaan yacni in waxa weeye cidda talada haysta in waxa weeye taladii lagu qabsado ama waxa weeye la maqli waayo la ateeci waayo oo amarkoodii la diido marka fitankana shareecadu waa diidaa daacada iyo maqalka la yidhi maqalki iyo ateecitaanka la yidhi maqloo ateecana waxaa looga jeedaa wixii aan dembi ahayn ku maqlo ku ateeca laakiin dembi cidnaba in lagu ateeca ma banaana siduu nabiguba yidhi sala allahu alayh wasalam fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca hadduu xaakimku ama madaxweynuhu dembi amro maqal iyo adeecitaan ma jiro bimacnaa waxaa loo jeedaa yacni dembigaasaan lagu ateecayn bacdu alaba waxay u fahmeen markii la yidhi waxa weeye maqal iyo ateecitaan male hadduuba cisyaan ku dhaco oo uu dembaabo inuu waxa weeye mas-uuliyaddiiba waayay oo aan dibba loo maqlayn mase aha cinka waa khalad waxaa loo jeedaa dembigaa laftiisa ama macsidaa daraaddeed baan lagu ateecayn wixii macsidaa ka soo hadhay waa lagu ateecayaa waa lagu maqlayaa ee dembigaasu markaa uu ku amraan lagu ateecin hadduu ku yidhaahdo khamriga cab yani inaad khamriga cabtaa kuma banaana laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq makhluuq laguma makhluuq laguma ateeco caasitaanka ilaha khaaliqaa la caasiyayo saas aawoodee khamrigaha cabbi oo diid in lagugu dirqiyo oo lagugu khasbo mooyaane adigu markaa amar buu isiiyey keliyaha ku cabbin hadduu kugu dirqiyo yani taasi waxa weeye baab kale weeye ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan laakiin haddaan lagugu dirqinina amarun keliya lagu siiyey yani khiyaarkaaga amarkaa ha ku aeecin khiyaarkaaga amarka ha ku aeecin hadduu markaa shay dembiya ku amro dembigaa kuma aeecaysid dembigaa kuma adeecaysid qof muslim oo macsuum oo dhiiggiisa yacni lagu bannaysta aanu jirin ou og yahay inuu macsuum yahay ayuu sabab khalada marka markaysagaa yidhi ku dil waanaad garanaysaa markaysagaa aanu ku jirin oo arrinka lagu dilayaa inay markaa wax kale iska tahayoo yacni markaa daliil sharciya oo hadda markaysagaa yacni bannaynaya dhiiggiisa inaanu jirin dil markuu ku yidhaahdo inaad dishaa kuma bannaana kuma adeecaysid laakiin wixii markaa ka hadhay dembigaas wixii ka soo hadhay macsida waa lagu ateecayaa fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca waxaa loo jeedaa khusuuska macsiyadan lagu ateecay lakin wixii ka soo hadhay waa lagu ateecaya wuxuu kaloo markaa yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam kii idinka mid ee noolaada wuxuu arki doonaa iskhilaaf fara badan iskhilaafki iyo tafaraaruq iyadaan u dhicin buu nebigu ka sii warramay in la iskhilaafi doono siduu uga warramay inay u dhacdo haddaba cudurkii hadduu markaa nebigu inoo sheegay sala allahu alayhi wasalam dawadiisu maxay tahay dawadiina waa inoo sheegay maxaa lagaga baxayaa waxaa laga baxayaa facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin wa sunati alkhulafaa'i almahdiyiina alraashidiin waxaad laasimtaan baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam oo qabsataan sunnadayda iyo waddadayda qabsada iyo khulafadii la hanuuniye hanuunsanaa waddadoodii markaa qabsada marka sunnadii rasuulka iyo sunnadii khulafadaa la ysku ladhay sida adilada qaarkood rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa ay isku ladhay ay isugu ladhay man kana calaa mili ma ana calayhi alyawma waasxaabii sida aayadda markaysa marka ay u tilmaamayso man yushaaqiqa arasuula oo mu'miniinta aayadda ku jirta waxaa looga jeedaa yacni saxaabada ugu horraysa wax soo gelaya marka almuhim nebigu wuxuu ina amray sunnadiisa in la qabsado marka waxaa lagaga bixi karaa iskhilaafka waxay tahay sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam in la qabsado weeye taasuu nebigu yihi ku dhega ayuu yidhi waxaanu inooga digay bidaca iyo waxyaalaha diinka lagu soo kordhiyey taana waa inooga digay wa iyaakum wa muxdathaati lumuur waxaa laga qaataa xadiiska khulafaa raashidiinka waxyaalihii markaa waxa weeye ay iyagu markaa sameeyeen yacni in marka ay tahay mid waxa weeye la raacayo markaysaga markaa inay tahay ayaa markaa laga qaataa khulafaa raashidiin almahdiyiinna waxaa loo jeeda abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali ayaa looga jeeda imaamu shaafici wuxuu ku daray cumar ibn cabdilcaziiz buu yihi waa alkhaliifatu alkhamis waa khaliifada shanaad ayuu markaa yidhi cumar ibn cabdilcaziiz oo isagu taabici ah ayuu ku daray marka khulafaa raashidiinkuna waxay iyaguna marayaan oo dabaqayaan sunnadii nabiga sala allahu alayh wasalam bay marayaan oo dabaqayaan oo la imanayaan waxay khulafaa raashidiinku isku raacaanna in la qaadanayo ishkaal kuma jiro oo waa la raacayaa waa la qaadanayaa waxay isku khilaafaan maxaa laga yeelayaa oo bacdigood ay qaateen bacdigo ay ay sameeyeen bacdigoodna aynay samayn culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii aynay wada samaynin sunat lkhulafaa'i araashidiin ma noqonayaan sunnadii ma noqonayso waayo waxay isku khilaafeen oo bacdigoodna ay la yimaadeen bacdigoodna aynay la imanin yacni xaalka caynkaase labada markaa labada arrinba yacni waxa weeye khulafadii waa laga hayaa bay noqonaysaa yacni ka tagga iyo la imaatinka mid walba ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxa weeye waa in markaa hadday bacdigood la yimaadeen waa la qaadan karaa walow isagaa waajib yani aan la khilaafi karin iyo noqon been waajib yani aan la khilaafi karin walow yaanu noqon been marka taana sidaas iyada ah weeyaan nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ka digay bidaca bidaca ayuu ka digay waxaanu inoo sheegay bidco kasta inay baadi tahay taana waa soo tilmaanayo xadiidkanna waa sheegayaa horena waa usoo aragnay man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun waa kaga soo hadallay xadiidkanna wuxuu sheegayaa faina kula muxdathatin bidca waxaa loo jeedaa faina kula muxdathatin fi ddiin baa loo jeedaa oo amarkii nabiga sala allahu alayh wasalam oo bimacnaa diinka ah wixii lagu soo darisiiyaa waa bidco wa kula bidcatin dalaala bidco kastaana waa baadi waxaa loo jeedaa kulla bidca fi ddiin taasaa looga jeedaa taana waa soo sharaxna waa soo caddayn nabiguna sala allahu alayh wasalam yacni aada buu ugu celcelin jiray yacni bidco kasta inay baadi tahay mar qurana takhsiis ma gelinin oo ma odrhan bidca qaarkood baan baadi ahayn ma odrhan ama waa la kala reebaya ma odhan yani saas yadaa ma odhan amaa fuqahada qaarkood taqsiimka ay bidcada qaybiyeen oo yidhaahdeen axkaamu lkhamsa ku rumoobaysa oo yacni wada yacni gelaysa ay sidaas yadaa yidhaahdeen taqsiimka caynkaas ah ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen bidcada ay qaybinayaan ma aha bidca sharciya ee waa bidca lugawiya bidca lugawiya weeye bidcada ay qaybinayaan ee bidca fi ddiin oo bidca sharciya ah ma qaybinayaan waxaana taa ku tusinaya umuuro aan bidca sharciya la ictibaarinaynin ayaa waxay soo geliyeen qeybtii markaysagaa bidaca markaasay waxay yidhaahdeen bidcada waxaa ka mid ah mid waajiba iyo mid sunno ah iyo mid waxa weeye mubaaxoo bannaan iyo mid karaahiyaa ah iyo mid xaaraana bidcada mubaaxa waxay yidhaahdeen waxaa ka mid ah dharka quruxda le in la xidho yani asiyaab alfaakhir in la xidho waa bidca mubaaxa yidhahdeen dee taasi bidca fi diin ma aha waayo xidhashada markaysagaa dharka quruxda le la xidhanayaa waa umuur markaa ibaaxa sharciya ku sugan tahay ibaaxa sharciya ay ku sugan tahay oo ilaahay wuxuu ihi qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waayibati waayibaati min arisqi yani waxa weeye yaa xaaraantinimeeyey wanaagyaalka uu ilaahay u soo saaray addoommadiisa yacni yaa xaaraantinimeeyey yacni cidima xaaraantinimeyn baa looga jeedaa waa xalaal waxaana laynoo sheegay in waxa weeye waxyaalahan adduunyada ku sugan in bini aadamka aawadood in loo abuuray huwa aladi khalaqa lakum ma fi lardi jamiica lakum waxay culammadu yidhahdeen ibaaxa laga qaadanaya marka umuurta dunyawiga waxaa asal u ah ibaaxo daliil xaaraantinimeynaya haddaan lahayn sidee loo odhanayaa waa bidco sidee loo odhanayaa waa bidco sidee loo odhanayaa ta kale culamada markaa sidaa u qaybisay dadka qaarkoodoo sii qallitay waxyaalo ay odhanayaan waa bidca xasana oo iyagu markaa ay yidhaahdeen bidco weeyaan oo ay ka digeen baa jira ciisadiin ibnu cabdisalaam oo kale markuu sidaa u qaybiyey shantaa qaybood bidcada haddana umuuro fara badan oo dad fara badani ay wanaajistaan oo ay ku yidhaahdaan waa bidca xasana oo taqsiimka ay cuskadaan isagu wuxuu ka qabay bidca xun inay tahay waana ka digi jiray waana ka digi jiray marka waxay culamada markaysa marka ay bacdigood tilmaameen bidcada marka uu qaybinayay waxay ahayd lugawiyada ayay ahayd bidca lugawiya ayay ahaydee bidadii sharciga ahayd ma aha albidca asharciya waa bidca fi ddiine dhamaanteed waa wada dalaalo laakiin umuuraha dunyawigaa ah, yacni marka arinka ku saabsan sida diyaaradaha iyo gawaadhida iyo tareenada iyo umuuraha noocaas oo kale hadii dadka qaarkood yidhahdaan waa bidca xasana waxaa la odhanayaa taasi bidca sharciya maba ahaba waayo waa umuur adduunyo weeyi antum aclamu biumuuri dunyaakum baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam sidaas yada ah wey saas aawadee ahlucilmiga qaarkood aad bay u radiyeen inta taqsiimka bidca sharciya la qaybiyo waxaa kamida a marka markaa shaikhulislaam ibnu taymiya waxaa kaloo kamida a culamada kale radisay yani markaa abu isxaaq ashaatibi kitaabkiisa alictisaam la yidhaahdo waxaanay tilmaameen iyo culamo kaleba waxaanay tilmaameen taqsiimka bidcada la qaybinayo bida sharciya la qaybinayo lafteedu inay bidco tahay sidaas yada ayay tilmaameen nabiguna sala allahu alayh wasalam haddii bidca sharciya yacni markaa wax ka midoo aan dalaalo ahayn hadday jirto waa caddayn lahaa waayo waajib waxaa ku ahay shareecada inuu caddeeyo dadkana gaadhsiiyo litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waatu ilaaha yidhi waxaa sharciga loogu soo dejiyey si uu dadka ugu caddeeyo ka loo soo dejiyay waxyiga ugu caddeeyo iyo sharciga ugu caddeeyo wuxuu kaloo marka ilaaha yidhi qul yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal fama ballagta risaalatah allah wuxuu amray rasuulku sala allahu alayh wasalam inuu dadka diinta gaadhsiiye ayuu amray waxaanu ilaahay cahdi kaga qaaday ciddii cilmi leh inuu sharciga caddeeyaanu aynay qarin marka waxa weeye haddii bidcada noocan dalaalo ahina ay jiri lahayd oo bidca fi ddiin ah yacni waxaa waajibka u noqon lahayd nebigu inuu caddeeyo oo aanu qarinin ayaa waajib ku noqon lahayd qaacidaduna waxay tahay taakhiru lbayaani can waqti alxaajati fi xaqihi laa yajuuzu bilijmac caddaynta waktiga ummaddu u baahan tahay in laga dibdhigo loo caddayn waayaa yacni ma banaana nebiga uma bannaana waqtigay ummaddu u baahan tahay in wax loo caddeeyo in loo caddayn waayaa yacni oo laga dibdhigaa nebiga uma bannaana waana laysku waafaqsan yahay inayna u bannaanayn marka wuxuu waktigaa sheegi waayey inayna jirin ayaa markaysagaa laga qaadanaya lagala baxaya ruux baa su-aal wuxuu soo qoray kayfa yuwaafiqu kayfa yuwafaq buu ujeedaa bayna alxadiisayn laa taacata liman lam yutic illah yacni taaco ma leh ciddaan ilaahay ateecin yani waxaa lagaga jawaabayaa xadiiskaas waxaa ku sugan dacfi ayaa ku jira hadduuba asaxana waxaa loo jeedaa adilada kala fasirayse yani waxa markaa hadduuba asaxo waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye macsida ayaan lagu ateecaynin laakiin wixii macsida ka soo hadhay in inaan lagu ateecayn taas yadaa ma sheegayso waayo daaco macsi lagu ateecay markaisagaa noqon mayso yani waxaana caddaynaya axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ee saxiixa ah sida xadiidka uu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam man ra'aa min amiirihi shay an yakrahuhu falyakrah ma ya'ti min macsiyati illah walaa yanzicana yada min طaacة rawahu muslim fi صaxiixih xadiidka uu nabigu yihi salى allahu alayh wasalam ruuxa amiirkiisa iyo ruuxa madaxda u ah ku arka wuxuu nacaayo yani ha naco falyakrah ma yaأti min macصiyaة اllah wuxuu la imanayo macsida ilaahay ka mida ha naco oo taa ha karaahiyaysto macsiduu la imanayo walaa yanzicana yada min طaaca haddana yaanu ka siibin gacanta adeecitaanka uu adeecayo yaanu ka siibin oo daacadii gacanta yaanu kala bixin ha adeeco waxaa loo jeedaa wixii kale ha ku adeeco marka axaadiista nabiguna sala allahu alayh wasalam iskama hor imanayso markaas sidaas yadaa weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk